والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وتأمل أيضا رحمك الله تعالى في قول الشيخ رحمه الله تعالى وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء waxaynu ku soo jiray tacliiqii uu sheekhu sheekh cabdallah uu saarahayay hadalladii sheekhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayhima wuxuuna sheekhu uhi wata'amal waxaad fiirisaa oo kala dugataa ayadan raximaka allah ku noqonee allaha kuu naxariistee qowla shaykhi sheykha hadalkiisa ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh uu yidhi wahaada arinkan uu soo guuriyay bakri ee markaasi uu qaba ah in ruuxu dhintay meydkaah ama maqanaay mootanaa la istiqaasadoo la baryo maa calimtu ma ogi buuhi oo kama warqabo mana jiro yanqulu inuu ka soo guurinayo ama yunqab laga soo guurinayo can axadi min alculamaa culamada muslimiinta axad qaba istiqaataa bannaan oo nebi maxamed baa intuu geeriyoodo kadib sala allahu calayh waali wasalam iyo saalixiinta iyo awliyadaa la tuuga oo la barya oo la gargaarsan axad culummada ka midoo qaba ma jira buuhi mana ogi laakinahu mawjuudun laakiin waxaa laga helaa waa jooga istiqaasadu waxaa laga helaa fii kalaami bacdi annaasi dadka barhkood hadalkooda midla shaykhi yaxya assarsay wa sheekh muxamed ibn nucmaan waynu soo maray hadallaha wadaadaha qaarkood iyo ashcaaray qaadeen iyo gabayo ay tiriyeen baa laga helaa istiqaata bikayr illaah ama nin culummoo qaba oo asagu diin ka dhigahaya ma jiro qabla hada albakriya wixii la halmaala wa ina haaulaai kuwani ama kuwaas iyo wa ashbaahahum iyo wixii la halmaala wadaadaha marka yaxya asarsari iyo sheikh maxamed ibnu nucmaan iyo bakri iyo nimanka noocaasi istiqaasada banneeya bikayr illaah fii ma laa yaqdir calayhi ila allah laysuu maysan ahaanin min ahli اlcilmi culummada kuma tirsano alcaalimiina yaqaana bimadaarika alaxkaam axkaamta meelaha laga qaatay laga istinbaado aladiina culummadaasoo yu'khadu la qabsado biqowlihim qowlkooda la qaato fii sharaa'ic alislaami islaamka diintiisa ay ka yidhaahdaan axkaamta islaamka culummada ka hadasha ee ku ijtihaad ee qowlkooda la qabsado nimankan kuma jiraan iyo wa macrifati alxalaali xalaasha aqoonteeda ragga lagu yaqaano min alxaraami xaraamta laga soco in xaaraan iyo xalaal la kala soo culimmada caanka ku ah ee aqoonta dheeraadka diinteena u leh nimankan laguma tiriyo waa niman caamo culimo ismooday xaggana markaas balaaye iyo bakhti la yimid fa inna sheikh yaxya sarsari alxambali fii shicrihi waxaa ku jira qicatun gabal baa ku jiro min dacwati rusuli rususha in la baryo ah iyo wاlاstiغاaثaةi bihim in la gaargaarsadoo la kaalmaysada ah yacni yaxya asarsari waa inaga soo sheegnay wadaad baqhdaadi ah inuu ahaa tataarku dileen laakiin nin caabudoo zaahid ah laakiin aan aqoon badanoo diinad lahayn inkastoo mu'alafaad uu leeyahay wa maca wuxuu ku dhacay alistiqaada bihayr illaahi baa lagu arkay ee gabaygiisa qayb ka mida kadalika hayruhu sidoo kale waxaa laga helay hawshaasi hayrkii oo min almusanifiina qolyaha wax ka alifa fi ziyaara kutubta ku saabsan nabiga qaabka loo boqan lahaa qabrigiisa sidii loo salaami lahaa kutubta laga qoray qaybo ka mida ah waxaa ku jira al alistiqaasa bihayr illah fa iyaaka waxaad iska ilaalisaa oon kaaga digahaya an takhtara inaad ku kadsoonto bidaalika arrinkaa nimanka ay sameeyeen aw tuqalliduhum ama aad taqlidiso aw tuqallidahum an tuqallidahum ama aad taqlidisood ku raacdo weeye fii daalika arrinkaas inaad culumaa tidhi wadaad baa yidhi wadaad baa ku gebiya aad diin ka dhigato iska ilaali waxaan ma bannaan yahay hadduu bannaan yahay maxaa u daliila waxaan ma xaaraanbaa hadduu xaaraan yahay maxaa u daliila yacnii wixii diintaada wax kuu cad ha noqdo oo ilaahay iyo aad ka qaadanayso iyo culammada aqoonta dheeraadka diinta u leh fa inahu warya layso ma ahaanin lahum ayaga fii daalika istiqaasada iyo dacwada iyo baryada hayrka ilaahay la baryay banneeyeen mustanadun saxiixun daliil fayow meel la cuskado mustanad waa meel la cuskado hadalka waxaad u xujaysato waxaad u cuskato warkanaad tiriya hebeloo xaggeed ka keentay maxaad u cuskatay ayb laa min kitaabin walaa sunnatin sunno iyo kitaab nebi maxamed midnaba meelay cuskadaan ooma haystaan walaa nuqila lagama soo gurin warka asaga ah can caalimin mardiyin nin caalima lagu kalsoonya diintiisana lagama soo goorinin bal kamaa qaala sheekh arrinkun waa maxay waa siduu sheekhu yidhi shekhulislaam ibnu taymiya muxuu yidhi hiya caadatun jarow calayha waa caadiya dhaqan ay ku duraersadeen waxay sameeyeen istikaaha bihayr illaah iyo ambiyo la baryo iyo awliya la tuugo iyo ruux dhinto la daba taagnaado wax diinta sal kula ma ahee waa dhaqanay ku arkeen dadka qaarkii kagana daydeen waa caado lagu soo dhamay lagu soo weynaaday lagu gaboobay wey hiya caadatun wey jarow ay ku dul socdeen calayha dusheeda falaa yuqtadaa lagu dayan mahayo bihim ayaga fi daalika dhaqan la'aanta iyo diin la'aanta lagaga dayan mahayo ruuxa bani aadamka ah waxa wanaagsan baa lagaga daydaa ee xumaha lagagama daydo wa inamaa yuqtadaa waxaa lagu dayan fi diini diinta waxaa lagu dayanhayaa oo laga xujo dhigaan bikalaami rabbi alcaalamiin wa kalaami rasuulih rabbulcaalamiin hadalkiisaoo ilaahay kitaabkiisa qur-aanka ah iyo nebi maxamed sala allahu calayh waaalih wasalam sunnada iyo diintu ka tegay ayaa lagu dayanoo la raaci baa loo jeedaa iyo wa asxaabii nabiga saaxiibadii asxaabtii rumaysay ee raacday ee diinta taqaanay ee nabiga ka minguurisay ee ka dhaxashay baa diinta laga qaaday radia allahu tacaala canhum ajmaciin fahal tajidu ma helaysaa axad asaxaabati saxaabada mid kamid oo awi taabiciina lahum ama intii raacday mid kamida mid a ah, biixsaanin wanaag ku raacay dad badan baa yidhi saxaabadanu raacna oo daba taagannahay oon ku dayanaynaa xaqiiqaduna waa maxay wanaag kumaysan raacin way ku maxaabsanhayaan waa sheegadyo wey way sheeganhayaan mase aha waxay sheeganayaan laakiin dad waxaa jira saxaabada ku dayda ama raaca laakiin ka run sheegaya itibaaca asaga fahal tajidu ma helaysaa axad asaxaabati saxaabada mid ka mida aw ama inta raacday lahum saxaabada raacday biixsaanin wanaag iyo diin ku raacay axad kamida mida ma helaysaa oo ataa u yimid rasuul hal saxaabi oo nabiga u tagay oo baryay qabrigiisa ama toogay ama magan galay dhib kasto qabsadaba noo keen axad ataabiciin nimanka culummada ahaa ee saxaabada ku xigay ayaguna loodka ku xigay bay ahaayeen saciid ibnu jubayr saciid ibnu musayib abu waa'il culamo badan baa ka mida ragga noocaasa culummada ah uways alqarani oo dee la yaqaano nin caabudoo zaahid ahaa qays ibn abi xaasim waa badan yihiin ibraahim annakhaci qataada xasan albasri muxuu ahaay sayid taabiciin ragga noocaasa bal rasuulka ilaahay u tegey bacda mawti intuu dhintay suubanuu qabrigiisii tagay oo wastakaaa gargaarsaday bihi rasuulka aw amase istashfaca bihi ergaystay oo erge ii galyey nabi axmed ii ergeyoo baryoo tuugay ilaa rabbihi tuugay ilaa rabbi rabbigiina ka ergaystay axad er, erge nabiga u dirsaday ama gargaarsaday ama baryay intuu dhintay kadib bal ha laga keeno saxaabadii iyo taabiciintii diinaan marka saxaaba aan diin u ahayn diin noo noqon mayso diinan taabiciin diin ahayn diinnoo noqon mayso ummada awalkeeda hore iyo abtirkeeda iyo taarikhdii ka soo jeeday waxay ka diin dhiganaysayba diinnoo noqon waxaan diin wixii ka dambeeyen haddee diinba ma ah wa qaala yidhi intuu rasuulka u tegay yaa rasuul allahi ishfac lii ii erge ilaa rabbika rabbiga igu erge waqdi dayni dayntaydana bixi aw farij ama iga fayd kurbatii kurbada iyo iga qaad aw insurnii ama ii gargaar aw ikfir lii dembii ama dembigayga ii dhaaf hal saxaabi oo sidaa yidhi intuu nabigu u tagay qabrigiisi dariskiisu ahaa agtoodu ku xabaalla galab iyo aroor iyo casarba waa salaamhaye assalaamu calayka yaa rasuulallah waa iskaga tagahayaan bal axad bariyoo dul gowriirsaday sidaan annagu samayno in ahlu qaabuurka barina en daba taagannahay ka keena saxaabadii iyo taabiciintii diin dabago go-onan abtir lahaynoo diin shaydaana baad ummadda ku lugaynaysaanbuu sheekhu leh bal saxaabadu inay nabi maxamed baryaan oy tuugaan ama gargaarsadaan intuu dhintay iskabadaaye jaradu waxay dhar tireen atawxiida lilah ilaahay bay towxiidka u saafigareeyeen ilaahay bay keligii baryahayeen tacaala waxamow waxay ilaaliyeen jaanibahu jaanib tawxiid towxiidka wixii dhaawici karoo dhan waa ka fogaadeen diintoodii iimaankoodii towxiidkoodii alla caabudkoodii wax kastoo xangaruufan kara ama dilaacin kara ama dhaawici kara waa ka fogaadeen nabi maxamed xaqiisii bay siiyeen in lagu saliyo diintiisi la qaato la rumeeyo la jeclaado wadadiisii la maro la difaaco diinkiisi lagu dhinto dhaqankaasay yaqaaneen laakiin nabiga in la tugo oo la baryo oo la caabudo mala xaqa asaga ah xadgudub wey wixii bay kala saareen maytlaskuma qasa wey walihaada saa darteed ayuu kaanahaa cabdullaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma cabdullaahi bni cumar asaxaabiy aljaliil iyo wakayruhu asaga hayrkii oo min asaxaaba saxaabada kale ah idaa sallama markuu salaama cabdulaahi bni cumar cala nabi nabiga uu salaamahayo yaqifu waa istaagi jiray dariskiisii wey markuu masaajidka soo galo nabiga baa qaybta dambe ku xabaalan muxuu ahaayey qolkii caaisha ku xabaalan wuu u tagahayaa uu salaami uu soo jeedsan qibladu ku ducaysan oo ilaahay buu qaabili oo kacbadu usii jeedsan wixii marka in laisku khaldan ah fa yaquul wuxuu odhan nabiga soo dil istaaga qabrigiisa assalaamu calayka ya rasuul allah rasuulka ilah nabadgeliyo iyo naxariis allah ku siiyo uma yaqifu markaasuu istaagi jiray fayaquulu aabbihii waxaa ku xiga dee abubakar baa nabiga geeribkiisa ku xabaalan wuu dhaqaaqi xaggu u durka haddana fayaquulu assalaamu calayka ya abaa bakr abaabakar badana salaamhaya uma yaqifu markaasuu istaagi fayaquulu assalaamu calayka ya abati aabbihii cumar oo xabaalaha dee cumar khataab baa ku xigay saas iskugu xigeen ayib nabigaa sidaa u yaalla abubakar baa ku xigo oo ka dambeeyo madaxiisu garbaha nabiga umar baa sida marka si talantaali ah oo markaasi sida faray u kala gaabanyihin oo kale ah bay isu daba yaallaan fartaa dheer oo kale nabi maxamed baa ah abubakar baa saa u garab yaala cumar baa sida ugu xiga saas isu daba yaallaan marka waa ag istaagaya nabigu salaami abubakar buu salaami aabbihi buu salaami waa ka tagahaya kadibna qibladu qaabili waa ducaysanaya aaarkaasi ibn cumar waa ka sugan yahay waidaa araada axaduhum midkood markuu doono adducaa inuu ducaysto ilaahay baryana jacala dahrahu dhabarkiisa wuxuu aadin jiray oo ku beegi jiray ilaa jidaari qabri qabriga derbigiisa qabriguu kasii jeedsan wey qibladu qaabilhaya marka hored ruuxa salaamaysa waad kusoo jeedsan ruuxa adoo kasii jeeda salaami maysid qabriga nabigaad kusoo jeedsan waad salaami abubakar baad salaami cumar baad salaami kadib kacbada xaggay jirtaay waad soo jeedsan kacbadu ruuxuu qaabilhaya wastaqbala wuxuu qaabili jiray alqiblata waidaa araada axaduhum اducaaءa midkood hadduu doono ilaahay inuu baryo jacala dahrahu dhabarkiisa wuxuu ku aadan jiro o ku beegi jiray ilaa jidaari اlqabri qabriga derbigiisa wastaqbala wuxuuna usii jeedsan jiray alqiblata qiblada idaa araada markuu doono an yadcuwa inuu ducaysto ilaahay baryo xataa laa yadcuwa suusan u baryin ilahay usan ogu tugun cinda alqabri qabrigatiisa muxuu u yeelay ninka taabiciga ama saxaabiga wuxuu diidan yahay cinda alqabri ilaahay inuu ku baryo baryada allah iskale waa duco halkaasa lala aaday qabrigan waa laga fogaanhaya waa laga tegay qabriga wadakara alimaamu axmed raxmat ullaahi tacaala calayh alimaamu axmed wuxuu sheegay wahayruhu sida kutub alxanaabila ku cadhadee ayib annahu yastaqbilu lqibla axmed iyo hayrkiiba ka maalikin waaxmed washaafici iyo taabiciin badanoo mxuu ahay ay soo guuriyeen aaaarta cabdirasaaq iyo bayhaqi iyo ibn abi shabi ay soo guuriyeen xata ibn xasan fi muxalla uu ku soo guuriyey qaybo ka mid a ah, annahu yastaqbilu lqibla inuu qiblada usii jeedsanayo ruuxa markuu ilaahay baryahayo qibladuu aadahaya ku leexan mahayo qabriga wayajcalu lqabra wuxuu ka yeelhayaa can yasaarihi waliba waxay dheheen dhabarkayaan loo duwane baasha hala habeeyo maa maxay nabiga qarbigiisa la garab istaaga gacanta mid kaa qabto ha qaabilin ha qaabilin saa lagugu fahma nabiga inaad yasayso ood bahdilayso ood manaxdada u duwayso manaxdada aad u duwayso ka sii laakiin garabkaada bidxas ka ahaado halkan istaag xaggaaga qablada usii jeedso ilaahay bari nabigu la gacanta bidx kaaga aadanaada qabrigiisu ayb qolyaa sidaa qaba gacanta bidx kaaga aadanaado ama dhabarka usii jeeda labadaasay salafku qabaan laakiin qabri ha la baryo oo ha lagu sii jeedsado oo asaga la dul fadhiisto oo qiblada la garab maro wax qaboo islaana ma jiraan qolyahan iyagu mushrikiinta aan ka ahay annahu yastaqbilu lqiblata wayajcal wuxuu yeelayaa alqabra qabriga nabi maxamed can yasaarihi dhanka bidix buu iska marin lianlaa yastadbirah suusan dabada ugu duwin manaxdada wadalika arrinkaa goormay dhacaysa saa la yeelahaya waa bacda taxiyati nabi marka la salaamo iyo wsalaati wasalaamu calayh markaad nabiga salaanto ood ku salido kadib baad sii jeesan gacanta bidix iska marin ilaahay baad baryo qiblada iyo kacdadaad qaabilaysa ama ma ahee dhammaanba waad ka tegi qabriga agtiisaba laa gacan bidix iska aadin maysid dhabarkaad u duway manaxda halkaasaad aadaysaa labadaba waa ra'yi salaf ayib ay ku ijtihaadeen maxayna markaa diidan yihiin in qabri agtiisa lagu baryo ilaahay lagu caabudo yani taa way ka dagaalami jireen qabri inaan agtiisa ilahay lagu baryin oon lagu tukanin oon la garab istaagin hawshaas nabiga ay ka sugan tahay lama ogolo laa tusaluu ila alqubuur quburta u tukanina yaan lagu fadhiisanin xaggeeda yaan loo tukanin walaa tusalluu alayha maalin maalmaha ka mid a ah anas ibni maalik oo meel bannaan ku tukanhaya iyadoo safar la yahay socto la yahay cumar baa wuxuu arkay anas meeshuu ku tukanhayo qabri baa ka horeeya halkaasoo kale anasna ma arko qabriga ma arko cumar baa bakoorad la soo dhawaaqay alqabr alqabr buu soo yidhi war qabriga war qabriga war qabriga ka waxaan fadanantu annahu yaquulu alqamar alqamar ruux kaa fog ma og markuu qabri qabri soo yidhaahdo inuu dayax dayax sheegi baan u qaatayba alqamar alqamar inuu leeyahay markaas waaba maalin waaba maalin duhur eh dayu xaggee jooga baan isdhi wuu tukanaya markuu ii soo dhawaado intaa uu soo soo cumar inuu garaacu rabaa wuxuu u qaatay inuu qabriga arko anas kasna ugu tukanaya meeshan ayada ah anasna arka qabrigaani bannaan bu iska istaago waa sunnaysanhaya ilaahay baa caabudahaya qabri baa ka horreeya meel xaggaasoo kale ku yaal cumar baa soo laxaatanaya alqabr alqabr yaa anas markuu iisoo dhawaaday baan dareemay inuu ujeedo mxuu ahaayey alqamar qamar aysan ahayn hawshu ay qabri qabri tahay markaasaan ka cararay intuusa dilin meeshaan iskaga cararay marka waxaa weeye saxaabadu ma ogoleen qabri la qaabilo iyo laga istaagay iyo lagu agducaystay iyo hawlaha mamnuuc agtooda ayib mm-hmm. ah, ah. ah, si fiican bay yeeleen si fiican bay yeeleen hawsha waa ku fiican yihiin kuwa xoogayo kuwa xoogayo la karayn la dhaqaajinayn shiica iyo ah baa ku dagaalami lianlaa yastadbirahu dalika bacda taxiyatihi wsalaati wsalaamu calayh uma intaa kadib markuu nabiga salaamo oo nabiga ku salliyay uu ka tegiy yadcuu linafsihi asagaa ducaysan qibladuna qaabilhaya wadakaruu waxay sheegeen culummadu weeye xanaabiladii keyrkood annahu idaa xayaahu nabiga markaad salaamayso oo wasallaa calayhi aad ku salinayso yastaqbilu wajhahu wejigaada waxaad la qaabilaysaa biabii huwa wa ummi markaad nabiga salaami ama aad ku sallii asagaad kusii jeedsan ille waad ku waa soo booqatay ruuxaad soo booqatay dhabarkan aad u dudo hebelow iska warran haddii suuragal ma moog tahay nabiga waad soo booqatay waad soo ziyaaratay kusii jeedso salaan kadibna kasii jeedso oo markaad ilahay baryayso salaanta asagaa iska lahaa waad soo booqatay markaad nabiga salaantood ku sallido oo doonta inaad tukato ama aad ilaahay barido qibladaad aadaysaa kacbadaad aadaysaa laba kala baab wey wixii in laisku qasaan lama ogolo annahu idaa xayaahu rasuulka markuu salaamahayo wasallaa calayh uu ku sallin yastaqbilu wajhahu biabii wa ummii huwa nabigaad la qaabila wejiga waan ku soo sal nabi salli iyo salaam baan wadaa ilaah ku barakeeyo waa ka tegaysa kadibna khaaliqii abuurada markaan caabudahoyn baryahayaaqibladan aadahaya markaani adiga waa ku salaamay allihii ku abuuree ku soo diray baan hadda wada hadlaynaa wey in loo kala soow faidaa araada ducaa'a markuu doono inuu ducayso ruuxa muslimka ah jacala alxujrata qolka wuxuu iska marin jiray qolkuu nabiga ku xabaalla waa qolkii uu nabiga ku dhintay ambiyadu meeshay ku nafbaxaan baa lagu xabaalaa lama qaado xabaalaha lama geeyo nabi iyo rasuul meeshu ku nafbaxun baa loo jeex oo loo qodi barta unbaa intii saa looga qaado oo xagga la dhigo unbaa la qodi qabri weyn baa laga qodi waa lagu xabaalahaya ambiyadu dhaqankaasay leeyihiin wakadalika shuhada ninka shahiidka meeshu ku nafbaxa lagu xabaalahaya la qaadi maayo ayb aljannatu taxta dalal asuyuuf wey masraca meesha ay naftiisu ku baxday laga qaadi maayo halkaasaad ku xabaalaysa allaahuma in laga boqo inay gaale iyo bakti ku ciyaaraan mujaahidkii shahiidkii ay gogooyaan ama ay kharibaan ama ay mxuu ahay sawra ka qaataan ay ku ciyaaraan in laga asturahaya mooyaan asal waxaa weeye ruuxa muslimka ee shahiidee gaal ama murtad uu dilay iyo gaala raaceen meeshu ku nafbaxay ee naftu ay kaga baxday in lagu xabaalow oo loo jeexo ayb sidaasuu nabigu yidhi sal slam markay ree ansaareed iyo muhaajiriinba shuhadadooda uxud ay damceen inay raraan nabigu waa diidan la qaado ruddu lqatla ila masaaricihim bu nabi sal slm ku soo celiyo shuhadada nin walba meeshu ku nafbaxay lagu xabaalo <clears throat> faidaa araada markuu doono adducaa inuu alla baryo jacala alxujrata qolka wuxuu iska marin nabigu ku xabaalan yahay can yasaarihi dhanka bidix buu iska marinhaya wastaqbala alqiblata qibladu usii jeesan ruuxa muslimkaa wadaca allaha ilahay ba baryahaya nabiba baryi mahayo tuugi mahayo qabrigiisi qaabili mahayo ayb wadakara asxaaba maalik asxaaba maalik waxay sheegeen fii kutubihim ku sheegeen baabu ziyaara fii kitaab aljanais waxay ku sheegeen annahu yadnu min alqabr ruuxa muslimkae zaa'irka nabiga soo booday qabrigiisa qabriguu u dhowaan fa yusallimu cala nabiy nabigu salaami qabrigaad u dhowaanaysaa nabigaad salaamaysa uma intaa kadib yadcuu ilaahay buu baryi ruuxa muslimka ah xaala kownihi mustaqbala qiblati iblada usii jeedo iblada adu usii jeedaad ilahay wuxuu u duwahayaa qabrigii nabi maxamed dahraw dhabarkiisu u duwahayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waqiila waxaa la yidhi cinda almaalikiya waa madaahibta afartaa mid baa laga hadlahaya laa yuwalliihi dahra culum waxay dhaheen dhabarka u duumaysida intaad ka durugto baa meel isaga ku aadan nabiga qabrigiisaad istaagi ku aadan oo gacanta bidix kaa xigta kadibna qibladaad qaabili leanno haddaad gacanta midig iska mariso waxaa weeyaan qibladaad ka sii jeesanaysa ayib ama meel kaleood ka istaagto dhanka midig maba baad ka istaagi gacantaada bidix baa qabrigaaad ka marin qibladaad qaabili ilaahay baad baryasoo tuugaysa iyo ma ahe dhabarkaad udu waad ka tegiba horaad oga dhaqaaqi oo xagga mixraabkaad aadi waad ka fogaanba ayb labadaas ra'yiba waa la sheegay laakiin asagaa lagu sii jeedsan oo qabrigaa la qaabili oo halkaasaa ilaah lagu baryay lam yaqulu axadu min asalaf saalix waa bidca cusub weeye diin la'aana wa inama ikhtalafuu waxay isku khilaafeen salafku in nabiga laga sii jeedsado maxay iskugu khilaafeen oo dhabarka loo duwo limaa fiihi min istidbaarihi sal l slm inaad nabiga kasii jeesatay ood nacday ama loo qaataa bay ka cararayaan nabiga in la qaabilo oo laga agdhowaado oo la jeclaadaan isku ogeyn dhabar uduuda eh, loo duwahayo manaxdada nabiga loo duwaayo amay dhib keentaa oo loo arkaa inaad nabiga ku kacsan tahay intaasay ka cararayaan eh, may aaminsano in qabriga agtiisa wa lagu baryo axad aaminsan ma marka ha la jamciyo wey ha laisku keeno nabiga inaan dhabarka loo duwan xaggana asaga aan la baryin ilaahay keligii la barya ha laysku keeno maxaan yeellaa gacanta bidix qabriga iska aadi qibladana u sii jeedso ilaahayna tug oo bari wadaadda halkaasay dhigeen nimanna waxay dhaheen si looga fogaadaba bidcadan iyo waxaan dhaqanka looga fogaado caamadun aysan ugu kadsoomin haba laga taga qabriga dhanba dhabarka ha loo duwo nabiga waa la salaamay waa lagu sii jeedsado salaan iyo salli baa loola yimid waa la booqday waa la ziyaartay wixii intaa ka dambeeya waa laga tegi ayb labadaa ra'yi bay selaf kala qabaan laakiin agtiisa ilaaha lagu baryo oo qabriga ha la qaabilo waa war cusub weeye sheeke baraley wey wa ama idaa jacala alxujrata can yasaarihi amaa hadduu ruuxu iska mariyo qolkii nabigu ku xabaallaa gacanta bidix faqad zaala meesha waa ka baxay almaxduuru wixii laga baqahayayoo nabiga in laga sii jeedsada ama la bahdila ah bilaa khilaafin muran la'aan waqaala maalik lagaga soo guuriye mxuu aqwaalu maalik wa aaraa'ihi wa riwaayaatihi lagu soo guuriye kitaab fiqia weeye laa ara an yaqifa cinda qabri الnabiy ma qaba buu ruuxu inuu istaaga cinda qabri الnabiy ayib asaga maaliga alifay iyo cabdilcaziiz ibnu ashhab baa iskale labadaba waa laisku hayaa kitaabka ardaydiisa iskale laa araa ma qaba buu ihi maalik an yaqifa inuu istaago ruuxa nabiga soo booqday cinda qabri الnabiy nabiga qabrigiisa in la istaaga ma qaba buui walaakin muxuu samey ruuxa muslimkaa yusalii nabigu ku salinhaya wayusalimu waa salaamahaya waana ka tegi laag istaagiba mahayaba asalaamu alaykum eh, assalaamu calayka ya rasuul allah waa lagu saliy kadibna waa laga tegi ba lama ogola buui asagu maali waxaa calaaqada ka dhaxaysa calaaqa khaasa ma jirto laakiin salafku waxay u diideen min baabi sadii daraa'ic wax ka dhexeeya ma jiraan haddaadan ducaysani waad heli karta iskaga laakiin aadda alla ah hadday dhac nabiga soo booqato inaad ducaysato xaggeed ku ducaysan bay salaf hadlaaya ibnu cumar iyo maalig iyo xuseyn bn cali bn abi aalib iyo zaynulcaabidiin iyo aalu beytr in badanoo ka mid a ah, nabiga salaan hana istaagin bay qabeen ayib nabiga salaan kana dhaqaaq xataa meesha kuma salligi kartid buu odhan jiray zaynalcaabidiin ee aalu beyti rasuulillah maxaa yeele yidhahdeen nabigu meel kastood joogto ood ku soo sallido ilaahay baa u keenhaya ogeysiinhaya wax baahi marka looma qaba agtiis la istaago lagu salliyo gurigaada ku soo salli masaajidka qayb ka ah, adoo bariya galbeejo soo salli salliga iyo salaanta nabiga aad ku sallinayso waa la soo gaadhsiin nabiga waa loo bandhigi waa loo sheegi xilka allah qaaday subxaana wa tacala iyo marka looma baahnay dheen la istaagi mahaya gebi ahaanba saan loogu fidnoobin culamo badan baa ku tagay haddayse dhacday inaad ducaysato bacda ziyaara bay ka hadlayaan salafku xaggeed istaagaysa waad ka tegi oo masaajidkaad ku dhex ducaysan oo dhabarkaad u duwi iyo u duwi maysidee meel ku aadan muxuu ahaaye nabiga qabrigiisa intaad istaagto ood gacanta bidix iska xijiso ayaad qiblada u ducaysan bay leeyihin ee ducadu waa shardi wax qaba ma jiraan waxaana wanaagsan laga dhaqaaqaba saan fidnoobin meesha ayada ah fahaada shayga dhaqan hawshaa la soo guuriyey fahaada kani huwa hadyu salaf waa dhaqankii iyo hanuunkii salafka asalaf الصaalix min الصaxaabati radia allahu tacala canhum wataabiciina lahum iyo inta raacday biixsaani wanaag ku raacday wala'immati اlarbaca iyo afarta madhab culummadoodii abu xaniifa maalik shaafici axmed intuba saasay qabaan nabiga waa la salaami waa la ziyaaran waa laga tegi ayib wma axsana maxaa ka wanaagsan maa qaala imaamu maali imaam maali weedhiisii wuxuu yidhi qiimo badnaa buu sheekhu raxmat ullahi taala maali muxuu yidhi waa kelima aad u qiimo badan oo salafku ay jecel yihiin maali wuxuu lahaa kelimaad noocaasa oo aad loo qiimeeyo ayuu leeyahay fi lcaqaa'idi wa fi sulukiyaat waxaa ka mida weedhaani la yuslixa aakhira hadi lumma ummaddan aakhirkeeda wanaajin maayo oo diin u noqon maayo ilaa maa aslaxa awalaha xul ummadda qaybteeda dambe iman doonta diinna u noqon mayso umana suubano waxaan awalkeeda diin u ahayn saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadka hore ee diintan ku soo dhaqme loo dhibay u rafaaday waxaan diin iyo wanaag u ahayn annaga diin noo noqon maayo ayib xageen ku soconnaa annagu wey lan yuslixa ma hagaajinayo oo ma suubinayo aakhira hadi lumma ummaddan aakhirkeeda ilaa ma aslaxa awalaha walaakin maxaa laakiin ayadoo wuxuu saa u cadyahay dhibka xaggee ka yimi dhibku wuxuu ka yimid walaakin kulamaa dacufa laakiin mar alla markuu taag dareeyo tamasuku umami ummadaha ku dhaqankooda ku dhegitaankooda bicuhuudi ambiyaa'ihim ballamihii ambiyadoodii nabi kasta ballan buu ka tegey dardaaran buu ka tegey nabigu sunnadayda iyo kitaabka ilaahay ku dhaga waxaa idinkaga tegay maa in tamasaktum bihima lan tadiluu bacdahuma kitaab allah wa sunnatii kitaabka ilaahay iyo sunnadayda fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraati mustaqiim idan kitaabkaa quman ee bannaanka yaalle ee qur'aanka baa nabiga lagaga tegay uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faattabicha walaa tattabic ahwaءa aladiina laa yaclamuun inahum lan yugnuu canka min allahi shaya waina الظaalimiina bacduhum wliyaau bacdi wallahu waliyu lmuttaqiin idan kitaabka qur-aanka ilaahay dardaarmay oo rasuulkiisu dardaarmay oo sunnuu ka tegay laakiin ummaddu markay diinta ka jiitaan oo iskaga dhaqaaqaan balaayaa ka soo bixi diin la'aan baa ka soo bixi walaakiin hase yeeshee kullamaa mar alla markii dacufa uu daciifo uu taagdaraya tamasuku lumami ummadaha kudhagooda ay ku dhaqmaan bicuhuudi ambiyaa'ihim ambiyadoodii ballamahoodii iyo cahdigoodii cuwiduu waxaa loogu bedelaa can daalika arrinkaa diinta in lagu dhaqmo nabi maxamed iyo ambiyada la qaato dardaarankoodi waxay ku bedeshaan bimaa shay axdauu ay soo dariyeen min albidaci bidcooyin bay ku bedelanhaya ninkii sunno ka taga bidcu qaadanhaya ninkii tawxiid ka taga shirkibuu qaadanhaya ninkii cadaalad iyo garsoor iyo xaq ka taga baatil iyo jawr iyo eexu aaminaya idan ninkuu islaam anfici waayo baatil iyo bakti buu qaadan ninkii xaqa diida balaayuu aamini wax la ogyahay waa imtixaanaya markay sunnadii iyo diintii ka fogaadeen balaayo kale oo shirkiyaad iyo bidac iyo khuraafaad baa qoorta alla ugeliyay ashirki waayrihi bimaa axdatuu waxay soo dariyeenoo min albidaci ashirki waayrihi shirki iyo hayrkiiba bidca weynoo gaalnimo gaadhsiisan bidca mufasiqa waayri mufasiqa intaba ila ku ibtilay walihaada saa darteed maadaama hawshu ay sidaa tahay oo awalkii muslimiinta waxaan diin u ahayn maanta uusan diin noo noqonaynin karihat ala'immatu a'immada muslimiinta waxay kohodeen oy diideen istilaama alqabri qabriga nabixa in la salaamo gacanta saaro bimacnaa in la taabto gacanta la saara kacbada waa aragteen marka la dawaafahayo xajarul aswadka iyo tiirka ka horeeya ee rugnalimaanin loo yaqaan ayaa la gacanta la saaraa oo la dhunkada oo la taabtaa qabriga lama taaban karo wa taqbiilah iyo in la dhunkadona waa diideen in la gacanta la saaro ama la dhunkado intaba waa diideen salafku wa banow waxay dhiseen si hawshaa looga badbaado ayib marka masaajidka la waasiciye nabi maxamed ee qabrigii nabi maxamed guryihii caaisho iyo ummahaatulmuminiin guryahooda uu masaajidkii soo galay xilligii reer banu umaya masaajidku soo galay ayib waxaysan si looga badbaado waa lagu geeskaasu kala yuu qabriga ku jiray saasaa loo xidhay derbi baa lagu xidhay waa arrintaadda ruux taaban kara iyo ruux u dhowaan kara midna ma jiraan derbi baa lagu xidhay si looga badbaado hawsha waa dadaaleen dadku aad bay u dadaaleen markuu gelinhayana waa la diiday saxaabadii taabiciinta xilligaa noolaa kulligood waa diideen dowlad reer balome hawshan samaysa oo waxaa leeyay qabriga nabi maxamed masaajidkaa soo gelin masaajidka dhankaa kale u faafiya xaggan u waasiciya joojiya hawsha qabrigan iyo masaajid kale ilaaliya dowlad baa muqonisay culimmadii oo dhan waa diideen bal rag baa lagu qasbo diiday oo lagu garaacay inay hawshaa fadwadaan oy yeelaan marka caamo iyo dowlad shayddaan ah oo iskaalmaysatay baa waxaan ka dambeeyey waa lagu aafoobay hadda markaad warniman yaho masaajidda iyo qubuurta kala fogeeya masjidka nebi maxamed baaba qabrigiis ku dhex yaalaabay leey war masxaabaa samaysay yaa sameeyey waxaani dhaqan caamad noo xujaysanaysaa caamamaa sameeyey weliba culamadu ay ku diideen dowlad baa samaysay weliid bin cabdilmalik baa sameeyey waxaani waxay muslimiin raalli ka aheen maahan waa la qasbay niman ninkii hadla surka goynhaya oo mutakabiriina oo jabbaariina yaa waxaan sameeyey marka diin baa lagaaga dhigay maxaad samayn had culum hawshaa waa ka hadleen kutub bayna ka qoreen taarikhdayd bilaabatay xilligii la geliyey ninkii geliyey culimmadii diiday ayib <clears throat> wa banow waxay dhiseen binaaan dhismo manacuu ay ugu diidaan annaasa dadka an yasuluu inay gaadhaan ilayhi ila alqabri wallahu aclam wata'amal waxaa kaloo dugataabuu sheekhu yidhi qowla shaykhi raximah اllahu tacaala uu yidhi fii aakhiri اlkalaam sheekhu ibn taymiya hadalkiisii ku jiray fii aakhiri kalaamihi muxuu ahaa hadalkiisa u dambeeya sheekh hadalla qiimo badan ku jira waxaa ka mid ah walaa rayba waxaan shiki lahayn muranno ku jirin ana asla qowli haaulaa'i kuwan warkay sheegahayaan oo ilahay khayrkii in la baryi kara oo amwaad la tuugi kara oo awliya la gargaarsan kara oo istikhaasi iyo khayrkiiba la samayn kara qowl warkoodu huwa shirku abar wey waa gaalnimo weyn waxaan ay ku hadlahayaan gaalnimo weyn weeye aslu qowlihi iyo wlkufri iyo gaalnimadii alladii gaalnimadaasoo laa yakfiruhu llahu rabbi uusan dhaafayni ilaa bitowba gaalnimo ninka ku dhaca iyo shirki akbara ah, xataa shirka alasqar wuxuu ku dhaca loo dhaafi maayo ilaa an yatuuba minhu ilaa an yatuuba minhu shirkiga abarka iyo asqarku waa isku mid in allaha laa yakfiru an yushraka bihi waa nakira fii siyaaqi annafy tacum sawaءn kaana shirku akbara aw asqara ninkii ku dhaca shirki asqara ama akbara loo dhaafi mahayo ilaa an yatuuba bidaliili qowlihi tacaala ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ay bitowba ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi ila bitowba dembi kasta ilaahay waa dhaafa hadii laga toobad keeno dunuubta aan shirkiya gaalnimo ahayn ilaahay inuu kuu dhaafo awoodaa biduuna towba laakiin wuxuu hadduu shirki yahay ama kufri gaalnimo weyn yahay ilaahay cafin maayo asagaana ballan qaaday ilaa an tatuuba minhu in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay ma dhaafo ayil ishraaka bih in loo sharig yeelo lagu kufriyo taa la dhaafi maayo sababan kaana asqara aw akbara ninkii muxuu ahaa shirki ku dhaca maxaa u yaalla inahu man yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wma lilaalimiina min ansaar ninka shirki ku dhinta asagoon ka toobadkeenin naar baa u waajibtay jannana waa ka xaaraan marxaba waynu soo sheegnay asqarka iyo akbarku xagga khuluudka isku mid ma aha naar inaad ku waarto waxaa un keenaya shirkiga weyn iyo gaalnimada weyn laakin waxay wadaagaan asqar iyo akbar waxaa weeye inaana la dhaafayn ilaa bitowba cumuumka aayaddaa la gelinhayaa aayaddan wax khasisayna ma hayno oon ka ahayn toba aan ka ahayn in allaha laa yakfiru an yushraka bihi ayib intaasaan haynaa waxay kula tagahayaan xubuut ulacmaal shirkiga akbarka ah acmaashoo dhan buu hoobinaya dad ku dhimato laakiin shirkiga asqarka camalkii uu galay iyo hawshu ku saabsanaa unbuu daadinaya acmaasho dhanna hobin maayo wuxuu sheekhu marka waa alkufru اladii laa yakfiru llahu ila bitowbati min in laga toobadkeena mooye wa ana dalika shirkiga akbarka ah iyo gaalnimada ay ku dhaceen nimankan mustakiifiin bikayr ilaahiga ah ystalzim wuxuu laasimsanoo keensanaya ariddata can iddiin diinta in laga noqdo laga baxo islaam baad ahayd moore islaam baad ku jirtay shirki baad ku dhacday iyo kufr mooradii baad bannaanka ka noqonaysaa iyo walkufri in lagu gaaloobo lagu gacansaydho birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood wa ta'amalu kayfa saraxa sheekhu siduu u caddeeyey carabkan oogu dhajiyey bikufri man ruux inuu gaal yahayba carab ku dhajiyay facala sameeya haada arrinkan almustagiiu bihayr اllaah ayib iyo wadaaci mxu ah bihayr اllaah gaalnimo inay ku dhaceen diintana ka baxayaanbuu sheekhu caddeeyey bikufri man facala hada aw riddatii inuu diinta ka laabtay can iddiin goormo laakiin idaa qaamat calayhi اlxuja hadday diintu soo gaadho oy risaaladu soo gaadho o xujadii gartu ay gaadho min alkitaabi wasunna xujadaasoo ka ahaatay kitaabka qur-aanka aayadaha qur-aanka ee hawshan xarimahaya ee shirkiga la dagaalamahaya ama sunnada nabi maxamedo hawshaasi xarimaysa la dagaalamaysa hadday kusoo gaadho mar hadday arrintaa ku soo gaadhay oo annagii soo maray shardi maaha aayadda iyo xadiidku in lafdigooda uu ku soo gaaro laakiin waxaa shardi ah in macnaha iyo xukumkii aad ogaato marka xaqiiqatan inaad ogaato oo haddee tafsiir aad dhegaysato ama muxuu ahay sheekh wax yaqaana wax kuu sheego iyo inaad bulsho islaama ku dhex kortay intuba waa isku mid haddaad bulshada islaamka kusoo dhex kortay waxaan ku leenahay adunbaa isdanaasacaya mooyeen haddaad diintaada danaynayso od ilaahay wax ku falaysi iyo rasuulkiisii xukumkan waad ogaan lahayd adduunyada oo ku nafbaxda indhahaad indhahaad caddaysaa wakhti baad ku bixisaa waad shaqaysataa cirkoo xidigalaad ka lahdaa ooda jebisaa habeenkii baad shan saac soo dhiceedoo sakaraada adduunya nafta iskaga qaadeen maxaa diintaada u ogaan weyday maxaa diintaada u baran weyday ilaahay baan qiimo kugu fadhiyin nabi maxamed diintuleyd baan qiima kugu fadhiin nin waxaa tahay adduunyo raacay oo doortay marka lagu cuurdaa marka ayada ah mufarid baa tahay tamakana min alcilm uma intaa kadib bacdamaa qaamat calayhi اlxuja asara ku dhaga adaygay calaa ficli dalika arrinka inuu wado nimanka maanta dal iyo dibadba lagu dhawaaqi le war iska daaya waa shirki waa kufri ilaahay khayrkii yaan la baryin awliya la tuugin qabr yaan loo xajiyin yaan loo nadirin yaan jin loo gowricin gaala muxuu ahaay muslimiin lagu baabi'inin murtadiinyaan lala safanin dagaalka ay gaala maanta muslimiinta ku hayso ha layska ilaaliyo ha laga fogaado af iyo adan iyo maal iyo talaa ka qayb qaadanin haddaadan muslim dheefinayn ha dhibin ruux muslim haddaadan wax taraynin khayr iyo wanaag dhib ha u geysanin nimanka diidee la kari la-yahay dee un gaalo waaweyn oo muxuu ahaay hiiradu bartaa joogto ayb kuwaas laga shakin maayo laa yatanaasac fiihim inaan min almuslimiin calaa kufrihim waridatihim bacdama qaamat calayhim alxuja wuxuu ihi sheekhu wahaadaa laa yunaasicu xukumkan asaga ah ninkii kufri ku dhacay xagganna xaqii loo caddeeyey ka noqon waaye inuu gaal yahay laa yunaasicu fiihi ka murmi mahaya buu ihi man carafa diin alislaam diinta islaamka ruux yaqaana ka murmi mahaya buu laakiin caamay dhagawaaweyn baa nabta kuu geeni alladii diinkaasoo bacaa allahu bihi rasuulah rasuulkiisa ilah ula soo diray muxamadan ahaa sal slam wallahu aclam faslu wqaala fi liqnaaci washarxii baabu xukmi lmurtadi markuu soo dhammeeyey hadal dheer oo ku saabsanaa nuquushi can ahli cilm min axanafiya maalikiya shaaficiya iyo hadalkii dheeraaya ibnuqayim u lahay khaaska ay u dambeeyey iyo kii ku xigay ibnu taymiya habeenaha soo socday intaa sheekhu markuu qada dhigay tacliiqaadna saaray fasal u dambeeya kitaabku ku gabagabaynaya wa man huwa almurtad ayaado muhiim jiddan wey gaalnimo ka soo digtay soo waday culum waxay ka yidhahdeen sheekhow noo gebageba khulaasa yaroo lala tago murtadow yaa tahay war fiican wey qaab fiican buu sheekhu u horiyey sheekhu marka wuxuu wa wuxuu ihi imaamku fi liqnaac kitaabka loo yaqaan iyo wa sharxihi sharxiisa kashaafu lqinaac baa sharax la yidhahdaa kashaafu lqinaac can matni iqnaac baa la iyo muxuu ahaayey iyo matnigaba waxaa iska leh alcalaama mansuur ibnu yuunus bni idriis albahuuti alxambali oo dhintay kun afartan iyo lixdii faqiihu xanaabila loo yaqaana mutaahiriin dambe xanaabilo raggi u aqoon roonaabuu ku jiraa laguna dulwareega kitaabkiis kitaab qiimo badan wey hadalkan wuxuu ku jiraa mujaladka shanaad ee kitaabka mujaladka u dambeeya shanaad kitaab almurtad walxuduud buu ku jiraa safxada boqol afartan iyo afar ilaa boqol afartan iyo wixii ka dambe afartan iyo sagaal ilaa konton buu sii wada murtad marka luqatan wa araajic almurtadu wa araajic yuqaalu irtada yartadu fahuwa murtad idaa rajaca wuxuu horaan aaminsanaa wuxuu horaan yidhi wuxuu sameeyey waxaad samaysay ama aaminsanayd ama aad ku hadashay markaad ka noqoto luqa ahaan waxaan ku leenahay luqada carbeed ruuxa waa murtad bimacnaa rajaca camaa qaal rajaca camaa facal rajaca camaa ctaqada baan leenahay walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibu khaasiriin cirbihiinnii iyo raadkiinni arooriya dib ha u qadinaa layidhi idan almurtad ninkaas weeye luqa ahaan ama asharci murtad maxaa loo yaqaanaa sheekhaa ka tacriifinaya qaala fi liqnaac wuxuu ku yidhi wa sharxihi oo kashaafu lqinaac can matni liqnaac ah baabu xukmi lmurtad baabkaasu guntay wahwa murtadku waxaa weeye sharcan murtad waa kuma wahwa murtadku waxaa weye alladii ruuxa yakfuru gaaloobahaya bacda islaamihi intuu islaamay kadib muslim buu ahaa mooraduu soo galay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuullah buu ku soo galay salaaddii buu tukaday arkaantii buu la yimid sidii muslimka loogu ogaa unbuu gaalnimo la soo xaadiray gaalnimuu la yimid nuطqan hadal ahaan alladii yakfuru bacda islaami nuطqan waxa lagu gaaloobo waa lagu tacriifiyey mar haddii la yidhi murtadku sharcan wayarjic can اlislaami bacda slaamihi hada waa xadkii murtadka qayxid murtad waa maxay waa aladii irtada can اlislaam aladii rajaca can diinihi can muctaqadihi can iimaanihi ninka laabtay hada huwa tacriif laakiin waxaa u baahan in lais weydiiyo maxaa lagu gaaloobaa xagga aalada afbahadal baa lagu gaaloobaa fal la sameeya lagu gaaloobaa diintoo laga shakiyaa lagu gaaloobaa alloo la beeniyaa lagu gaaloobaa yacni wax la aaminay ayib waxyaabihii marka gaalnimadu qaabka waxyaabahay ku imanaysay iyo meelahay ka dhacaysay waa ka hadli doona sheekhu asbaabta gaalnimada keenta way dambaysaa oo sheekhu waa sharxi doonaa hadda wuxuu ka hadlahayaa gaalnimada meelahay ka dhacdo af bay ka dhacdaa adin bay ka dhacdaa ictiqaad bay ka dhacdaa shiki bay ka timaadaa tiibaadu sharxaya nutqan sidaas wey aladii yakfuru bacda islaamihi nuطqan hadal buu ka hadlay wax gaalnimou ka hadlay ilaahay buu caayey rasuulkiisii buu caayey kitaabka qur-aanka uu beeniyey malaa'ig buu higaadiyey nuطqan aw amase ictiqaadan wuu aaminay diinta islaamka inay khariban tahay buu aaminay nebi maxamed inuusan nabi saxayn buu la yimid oo aaminay ilaahay subxaanahu wa tacala inuusan jirin buu aaminay ciyadan billah ilahay naga badbaadiyey wuxuu aaminay sharciga islaamka inaan lagu oo uu yahay sharci soo degay kun iyo afar boqoloo sano ka hor alcusuur alxajariya marka adduun mutaxadir ah oo mutafatixa ah oo muxuu ahay sawaariikh iyo miig dheereeya iyo muxuu ahay sawaariikh qaaraadka adduunka ka kalgoosha qamar dayax gacmeed cirkaabaa la dega dayaxaa la dego la shaarqday buu ku leeyahay marka kitaabku ahlo soo dega shaqayn maayo wuu aaminay aw ictiqaadan caqiido xunoo gaalnimaa qalbigiisa gashay qalbiga urug u fadhiisata aw shakan ama diintiiba ka shakeeyey islaamkana meel kasta lagu baabeynhayo ee galbeed lagu baabeyn ee bari lagu baabeyn ee meel kastaba lagu baabeynhaye mid la dilay iyo mid gontanaan bay la geeyey ee gabadh la kufsaday iyo wiil taangi la mariyey ee uun baaba'ahay dhowrkii boqol ee sana u dambaysay saa loo baabeyn diinba ma aha buui ka shakiyey hadday diin saxa tahay sidaduba sidan looma baabi'iyeenba dabaalnimo haysa wey in ambiye la gowraco suur hayninba qul falima taqtuluuna ambiyaa allah yuhuud baa lala hadlaya in kuntum muminiin diinkan in laysku imtixaani oo lagugu dili oo lagugu baabi'in oo ambiyo loo gowraco minshaar loo mari warbooma hayaba in ahlu khayr u dhammaadeen warbooma hay waa kaayi min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir aw qutila macahu ribiyuuna kaiir fama wahanuu lima asaabahum fi sabiili اllah wma dacufuu wma stakaanuu wallahu yuxib اsaabiriin laabudda min asabr khabaab nabi allow baaba'nay quraysh baana baabi'isay ilaahay noo bari noo ducee kuwa in la baabi'iyo ha dhaqaaqin baa leeyahay ha nuuxnuuxsan khabaabow waa lagu imtixaanaya dulqaado nebillaahi ayuub isagoon dembi gelin oo macsuum ah ayaa siddeed iyo toban sano xanuun fudud loo geliyey xanuun baa jirkiisa lagu imtixaanay ilaa ay dadkii oo dhanba kala yaaceen xanuun jirkiisa goynhaya boog dixiri hilibkiisa baa daadanaya dadkii aadamihii oo dhan islaam baa kaga soo dha xaaskiisa ah wax dambe oo arxansada baa la waayay wax dembi u galanaya ma jiro waa la firinhayaa ilaahay marka dambe markuu baryey oo rafaaday yaa rab rab inii masnaya dur binusbin wacadaab nabku ilahay bari waaga dambe ilahay muxuu yidhi inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabd inahu awaab waa taskiya maa bacda taskiya inaa wajadnaahu saabiran waxaa laga qaatay dhibku markuu ku qabsado ilaahay inaad barido sabirka lagaga baxayo adoo baaba'ay oo taangiga ku marahayo oo rafaadsan inaad ilaahay dhibkaada u sheegato sabirka diidi mayso atashaki iyo wadacwatu ila allah iyo tadarucu waa nooc min asabri awey ah nabigu inta hore waa iska dulqaadanaya markuu hawshii ay gaadhay dadkao dhan gooyeen islaantii xataa ay wax kusoo hadhan la waayey ataa dadku tuhmeen la yidhi nabiga loo ciqaabahayaa dembi wuxuu galay lam yadnabhu axadu min alcaalamiin bay dheh nabi siddeed iyo toban sano dhowr iyo sano waxa sida loogu cadaabay xanuunaan aragnaba ma ahee alla talow weynaa dembigu nabigu galay warkaasay la soo xaadeen caamo maxaa ku taqaanaa iyo bini aadam waa lagu nici og tahay bushi badan iyo maxaa la baahi badan iyo hee maxay dhisi jireen iyo baryo badan miy ahayd bugto badan iyo baryo badan iyo muxuu ahaayey iyo baahi badan waa laisku nacaa nabiga hawsha way ku naceen nabigaa loo sheegay waaga dambe l saasay dadku leeyihiin wuxuu hi dembi aan ka gala iskaba daa'aye markaan maqla laba ruux dhaaranaysa oo wallahi inaana saa yeelin wallahi inay sidaa tahay yaa waxaan ka baqi jiray ilaahay magaciisa ku dhaartay mid ka mida ama labadu inay ballanta ka soo bixi waayaan oo dhaartii jabiyaan markaas aniga jeebkay kafaaragud ka bixin jiray kafaaragud magac ilaahay la sheegay ee lagu dhaartay amaa la jabiyaa meel lagaga dhacaa baan kafaaratulyamiin aan u bixin jiray jeebkaan ka bixin jiray iska badaa ilahan oona dembi ka gale adoon dembi gelin baa lagu imtixaanhaya waxaanaad sheeganaysa ma dhab buu kaa yahay mise waa wax kastoo dhaca ka dhaqaaqi maysid dhib kastoo yimaada ma ku nafbaxaysa oo caqiidihii iimaanku galay miya mise xoogo waa nin burdhaglaysanayaa tahay oo badarku nool ah oo baashu haday hagaagtana muxuu ahaaye na na raacahayo hadday laisku milmilana cararahay wa min annaasi man yaquulu aamana biاllah faida udiya fi اllahi jacalat fitna naasi kacdaab illah waa soo maray marka shiki baa ogaa ninkaani ilah wuxuu hi inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab aw shakan shaki baa galay diintiibu ka shikiyey xaqnimadeedii rasuulka xaqnimadiisii ilaahay xaqnimadiisii dayo xagguu u boodahayaa aw amase wuxuu la yimid ficlan fal gaalnimuu sameeyey qowlkumuusan hadlin gaalnimo ah caqiido xunoo gaalnimoa ah ma aysan gelin diinta kama shakiyin wax ka midoo waajib ah ama kullan aw bacdan laakiin fal gaalnimuu la yimid sujuuday ilaahay khayrkiibuu bariyey sanab buu u gowracay jin buu caabuday gaaluu la jaan qaaday muslimiintuu la baabi'iyey jaajuu sirdoonuu noqdo gaalada sirtoodii sirtooda gudbinhaya fayrashuba aroorta u geeyaa muxuu ahaayey si kenya iyo wuxuu u geeyaa muxuu ahay safarada maraykan iyo yurub buu geeyaa faylashuu qaadaa antararku la shaqeeyaa oo muxuu gudbiyaa wadaadaha masaakiinta iyo xerta masaajida ku tukanaysa orkoodu gudbiyaa xooguu ku qaataa fal uu samaynhayo wey gaalnimo walow mumayizan baa allah ka dhigo sabi allah ka dhigo nimaan qaan gaadhin oo xataa laakiin wax kala soocahay labiyo toban jir toban jir sagaal koo waa mumayiz muraahiq weli laakiin ma qaangaadh waa gaaloobay cinda alxanaabila ayib bal shaikhu islam wuxuu soo guuriyaa kitaabkiisa daru tacaarud alcaqli wاlnaql inuu yahay madhabu jumhuuri salaf saalix jamaahiiru lmuslimiin waxay qabaan culammadoodu ilmaha yarkee weli aan qaan gaadhin laakiin wax kala soocay ee mumayiska ah ee salaadu ka asaxaysae tukanhaya sagaal jirka toban jirka labayo tobanka saddeyo tobanka in ridadiisu ay asaayso wuu gaaloobi karaa sida islaamkiisu u asaxayo cali asagoo toban jiru islaamay ayib ama ka yarba ilmaha sabiga ee mumayiska ah islaamku waa ka asaxa diinta soo galo waa islaamhaya hulaamkii yuhuudiga nabiga u shaqaynhaya markuu islaam wuxuu walaalkiin qaada ayib haddii la yhahdo hulaamkaasi sahiir baa la yhahdo wey ayib ilmaha sabiga ee mumayiska ee wax kala soocay islaamkiisu waa asaxaya kadalika tasixu riddatuhu inuu gaaloobana waa asaxaysa oo hadduu gaalnimo ku dhaco nudqan aw ictiqaadan aw shakan aw ficlan diintu ka baxaya laakiin ajmacuu cala annahu laa yuqtalu ila bacda albuluuq waa laba kala baab ridduu ku dhacay hala dilo hawshu ma ah sabiga mumayiska ridada waa ka asixi laakiin la dili maayo ilaa qaan gaadho markuu baaloqaan lena kaalay saddex sano ka hor gaaladaas ku dhacday maalinka iyo maalinkaas mar waa ma ka toobad keeni mise leexadaa ku taqaan ma leexadaan ku saaraa mise waad ka toobad keeni hore ka toobad keenhaya haddii kale waa maqan yahay markaasaa loo dilay fatasixu riddatu walow mumayiz baa ii qoran mumayazan baa shardi sax ah waa in la kordhabo wey walow mumayizan mid wax kala socon allah ka dhigay walow sabiyan walow kaana almurtadu wey walow kaana annaatiqu wاlmuctaqidu wاshaaku wاlfaacilu lilkufri mumayizan wey mid yaroo wax kala socba allah ka dhigo fatasixu waxaa asixi riddatu inuu gaalooba kaa mumayiska ah ka islaamihi kamaa yasixu islaamuhu wey diinta islaamka inuu soo galo waa waa asaxaysa inuu ka baxana waa asaxaysa laa mukrahan mid la qasbay maya adoo lagu qasbay oo lagaa xoog badiyey oo lagugu qasbay gaalnimo ah inaad ku hadasho ama inaad sanam u sujuuddo ayib labadaas ayadaa ikraah labadaas u noqdaa afartii shay uu soo sheegay nutqi ficli ictiqaad shaki afartaas sheekhu soo sheegay afartaa laba ka mida ikraah ma galo ikraah wuxuu galaa carabka waxaadan rabin baa lagugu qasbi karaa waadhahg inaad waangaa laba dha kale shan qiiqayso isku barbar ah ee akaadusaa lagu yiri shan qiiqayso isku barbara ah kugu dhibaa lagu dii kale kafartu billaahi oon kafaraguldan dhabaa lagu yiri ku adinta waa ku dhawaaqay ku gaaloobi maysid waa lagu qasbay hadda sanamkan neef u gowrac le sanamkan buuda ah neef u gowrac haddii kale madaxa ku maqan waadna hubtaa ninkan ama mala haaliba inuu ku dili haddaadan samaynin cagana kama baxsan kartid ciidana kagama baxsan kartid qori aad u haystana iskuma difaaci kartid sabab kaleo ninkaa aad kaga baxsatana ma haysid in laga xoog badan yahay akaan lagu hayaata ama kaagalnimo ku dhawaaq ama sanamkan u sujuud ayib wax udhexeeya ma jiro kadib waad dhamanaysa ficilka iyo qowlku ikraahu galaa laakiin qalbigaada wax laguma qasbi karo adoo aad iyo aad iyo nacabaadhihi aad baan kuu jeclahay weligayba ninkaa qiim ma arag qalbigaada wax ku jira ilaahin baa maamuli kara subxaana wa tacaala axad qalbigaada qasbi kara miyaa jira uurkaada waxa ku jira waxa ogaan kara callaam اlhuyuub khaaliquhum baa jira allihii abuuray wa tacaala qalbigaada shaki lama gelin kara diinta islaamka si kastoo laguu garaaco ama aka lagugu qabto afkun baad ka darooryobi afkaad nimanka ka qancin dad dunta sujuudi laakiin qalbigaada inay u dhacaan oo shiki diinad geliyaan ma awoodaan ayib inay qalbigaada qasbaan oo ictiqaadkada bedelaan ma awoodaan dadka ku qasbahaya daahirkaadan kore la dhaqmahayaa falkaada iyo afkaada iyo adinkaada ka shaqayn karaan laakiin uurkaada uma degi karaan marka walow mukrahan wuxuu u laaban un qaybta nudqiga iyo ficilka oo in la isfahmo gabagabadu waa maxay madhab jumhuur اsalaf الsaalix ijmaacu اlmuslimiin ana man nataqa bikufrin aw facala bikufrin ninkii gaalnimo sameeya wax gaalnimo ah sameeya ficlan ama muxuu ahaaye ku dhawaaqa waa gaal weeye ilaa an yakuuna qaari'an aw shaahidan aw xaakiyan aw mukraha afartaa qodobaad ka reebaysa gaalnimo inaad soo guuriso bimacnaa adoo markaa sharxaaya habeennahan o dhan waxaan soo wadnay waxyaabihii ilaa khayrkii lagu caabudi jiray akhidna akhidna ya shifaa qulubina xikaayaa la yihahdaa naqli baa la yihahdaa gaalnimada inaad soo guuriso ummadda inaad ka digto oga digto ama aad cadaysa meesha gaalada ku jirto oo saraxdo waxaad tahay xaaki ama naaqil kitaabka qur-aanka markaad ahrinayso waxaad soo mari meele ilaah lagu kufriyey laqad kafara ladiina qaaluu in allaha aaliu alaa baad ahrinaysaa yuhuud maxay tiri in allaha faqiiru wanaxnu akhniya shirki balaaya wadaan low shaa allahuma ashragna shirkiyaad iyo kufriyaad ay dad ku hadleen baad mari ood ahriy qaari baa tahay xaaki baa tahay naaqilo wax soo guurinhaya liyuxdara ayib aw liyuxadir minhu waxaa tahay shaahid markhaatibaad ka kacaysa nin baa la soo siiyey xisbaa ku dhegto waxa ninkan waa gaaloobay maxaa jira hadaa'i baan asagoo sanam mxuu ahay u sujuudahay ama gaalnimo ku dhawaaqahay bimacnaa hadalkiisoo goor gaalnimo ku dhawaaqay muxuu yidhi baa lagui maxaad ka marhaati kacaysaa magacaa maxamed aduguna cabdullaahi labadiinan maxaad ka marhaati kacaysaa ninkan muxuu ku gaaloobay haddaa iyo toban saac markay ahayd halkaa halka nagoo taagan yaa wuxuu yidhi saa ee soo guuriso ka markhaati kacday markhaati baa tahay gaalnimada iyo falku ninkii sameeyey baad afka sheegaysaa ku gaaloobi maysid qur baad arinaysaa wuxuu kufri ilaahay ka hadlay baad soo guuri arinaysaa ku gaaloobi maysid kufri uu nin sameeyey baad ka xikaayatood ka sheekaysay si ummaddaad ooga digta ama u ku gaaloobi maysid waa lagu qasbay oo mukrah baa idan ninkii gaalnimo ku hadla ama sameeya asagoon mukra ahayn ama aan qaari ahayn ama aan shaahid ahayn ama aan naaqil xaake ahayn waa gaaloobahay afartaa qodob baa laga soo reebhay xikaayaduna waxay gashaa filaqwaal xikaayadu fil aqwaal bay gashaa naqligu iyo xikaayadu fil aqwaal bay galaan maxaa yeelay gaalnimo markaad tabanayso sanam ninka u sujuuda wuu gaaloobay maalan waxaa tir awe sanamka buuda ah waka aan u sujuuday mamnuuc way ku gaaloobaysa haddaad tirada waxaa idin tusaya sanamka loogu sujuudi jira idin tusaya waa loo sujuuday sanamka intaa u tagtay u sujuudday adoo le waan waan dadkan tusahaya khaa wey waa ku gaaloobaysa leanna wax bahaya looma qabo afka nooga sheeg maxaad falka u samayn afka nooga sheeg nabi maxamed baa la caydhi asnaan baa loo sujuud sujuud waa maxay dhe waa in ruuxu intuu sanam u tago uu wejiga dhulka dhigo foorarsado waa tilmaami kartaa inaad adugu inta istaagto noo xadxaydato ood qaarkay feedhaha meeshaa dhigtay habaaska yaa ku diray hawsha ya kuwan eh, eh, asxaabada matale ee eh, iska dhiga mxuu ahaayey mar ayagoo baryahay laati cuza iyo arisaale iyo dagaalihii hadda waxaas waa kufri gaal wey ninkii gaalnimo jila waa gaaloobhaya ninkii gaalnimo jila ficlan ku jila waa gaaloobhaya ninkii laakiin soo guuriya liqaradin sharciyin liyuxadira annaasa minhu gooni wey hawshaas waxa laakiin hadda risaale iyo filmaha la dhiga hawlaha laga sameeyo waad ku gaaloobi yaa ilaahi kuwa ladkas yaa ilaahi waa sanab laa talc iyo la hadlayaan qolyahan filmaha hadda meelaha carruurta loo dardaara qayba ka mid ah, yaa ilaahi ursuqni alhanaa walicayni adiyaa yaa ilaahi waa gabadh muslimada lagu leeya muslimad way tulaysa ayib kof waa gaaloobaysa hmm waa lagu gaaloobahaya nimanka matalhaya gaalada abujahl iyo sidii ilahay khayrkii barya abujahl matalhaya waa gaaloobeen ayb ninka hadda matalahaya xamza eh, dagaalkan beder lagu sheego waa nin gaala ah, la yaqaano actar ah actar maraytalyani ba mse maraykan bu ahaa inuu talyaani baan umaynaya waa actar maraykan aduu gaal ah wey ninka xamse ku matalhaya ee <laughs> abadan mamnuuc muslimiintu wax bannaan waa matali karaan say carruurta oga dhaadhiciyaan wax bannaan wax sharci ah waa matali kara haddii shuruuddeeda la maro dawaabid bay leedahay ma faahfaahin kare laakiin waxa gaalnimaa ah lama matali karo ayb gaalnimadu arad sharci ah baan ogollaha in loogu hadlo maalan waa qur baad arinaysa qur ma ka bogaysa aayaddii kufriba aayaddu sheegaysaa laakiin kufriga aayaddu way ka degaysaa inaad ku hadasho keliya ku gaaloobi maysid waad arinaysaa qaari baad tahay qur-aanka waad ka markhaati kacaysaa oo niman baad gaalnimo ku dhacay ka marakac lagu yidhi gaalnimadii baad sheegtay ku gaaloobi maysid makhraati baa tahay nin gaalnimo uu sameeyey baad soo guurinaysaa oo ummadda digaysaa oo leeda waxaasay sameeyeen qaadiradu waxaasay samayn jireen aweysiyadu suufiyadu waxaan habeenahan dhan soo saarayn wey lagu gaaloobi mahayo ummaddaa looga digahaya mukrah waa lagugu qasbay afartaa qodob nin ka bad waxaan ka ahayn gaalnimo ugu dhac waa gaaloobhaya tiibuu sheekhu ka hadlaya laa mukrahan sidaas weeye saddexdaa qodob baa la raacaya alxikaaya wاlshahaada wاlqiraa'a la raacinaya alimaam <clears throat> ibn xasm hawsha aad bu u faafahaya kitaabkiisa alfaslu fi lmilal wاnixal mujaladka saddexaad laga muraajaciyo qadiyada ayada ijmaac buu soo guuriyey afartaa qodob ruuxaan ahayn ee gaalnimo ku dhaca ama sameeya ama ku hadla inuu gaalahay biijmac soo guuriyey qabla hadi اlumma asakhiifa alashcariyu leh nimankan jahmiyada ummadda afey waxaan hortood wixii ka horreeyey liqowlihi tacaala ila man ukriha man kafara biاllahi min bacdi iimanih man kafara billah qowlan ictiqaadan nutqan ila aakhirih ilaahay ruuxi ku gaalooba man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaan walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim gadb min allahi walahum cadaab cadiim aayaddaas baa u daliila ninkii gaalnimo ku dhaca inuu gaaloobaya muطlaqan ila an yakuuna mukrahan waana ijmac wey gaalnimo ruuxu ku dhaca inuu gaaloobahayo ilaa an yakuuna mukrahan waa ijmaacu lumma wey laakiin cudurdaaraha qaarkood baa laisku hayaa ruux ma lagu cudurdaari jahliga iyo ta'wiilka iyo kuwa waa gooni ayb ee horta ruuxi gaalnimo ku dhaca maanic kalena uusan ku qonin baa laga hadlaya inuu gaal yahay muran ma laha ilaa an yakuuna mukrahan waxaa laga hadlaya waa maxay waa gaalnimaad og tahay u qasaday baad ku dhacday waad ogtahay wuxuu gaalnimo tahay waadna u qasaday waadna ku dhacday gaal baa tahay laakiin haddii lagugu qasbay waxaan leenahay hawshan hawlaad u qasadami waa lagugu qasbay walow haazila mid kaftan allah ka dhigo kaftan baad ogu dhacdayba haazil riwaayad baad dhigaysaa masraxiyo majaajilo iyada ku galobaysa walow haazilan mid kaftama dheeldheelahayaba allah ka dhigo maxaa jira licumuumi qowlihi tacaala waman yartada minkum can diinihi fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah wlxadiiث bni cabaas man badla diinahu faqtuluuh أhrajahu اljamaca ila muslima bukhaari nasaa-i abu dawuud tirmidi ibnu maaja axmed baa soo saaray ila muslima idan aayaddu waa ilaaqday man kafara biاllahi min bacdi iimanih aayaddu waxay soo reebtay keliya ruuxii gaalnimo ku dhacay inuu gaaloobay ayaddu cadaysay ilaa an yakuuna mukrahan nin walboo gaalnimo ku dhacay oon la qasbin faqad sharaxa sadrahu bilkufr laabtiisa wuxuu ku faahfaahiyey oo uu muxuu ah ku yahay gaalnimada maxaa yeelay gaalnimada waad samaysay waxaad samaysay inaan ralli ka taanaga noo muuqata ruux waba uu sameeyey maxaa kuu muuqan inuu ka yahay gabaadh buu guursaday wuu jecel yaan leenahay tuusan jecel muxuu guursaday waxbuu cabay cuntada waa rabaa waxbuu sheegay wuu u waa doonahayaa ruux kastoo aadama wuxuu ku hadlo ama sameeyo wuxuu doonahayo uu rabo weeye waxaan ogaan karaa inaadan rabin marka lagu qasbay yaa ku qasbaan ku leenahay gaalnimaad samaysay waad ku hadashay waad ku dhaqantay gaal baa maxaa jira gaalnimada adaaba rababa adaaba xambaarsan ma raba maxaa udinada rabin waa lay qasb marka waa kaa yeelana yaa ku qasba noo sheeg hebel hebel ayib haddana qasabkii baan fiirin shuruud likraax shuruudii labaad buu leeyahay iska soco maaha dhab ah oo xaqiiqa ah marka la helaan kusii daynayna haddaad tiraado waxa waan sameeyey gaalnimada waan ku dhacay waan ku adimay waan u sujuuday sanamka laakiin ataqwa haahuna kiri uf baan ku leenahay annaga haahuna nooma wataallaba waxaan ku lenahay alkufru haahuna alkufru haahuna wa haahuna baan ku leenahay in badanna waa kasoo sheegan markaadna tiraa ataqwa haahuna aad tiraado waxaan leenahay alkufru haahuna wa haahuna meel kasuu istaagan yahay waxaa nooga kala muuqda qalbigaada hawl noo taallaba ma ahe gaalnimo ma samaysay haa ma ku hadashay haa af iyo adin ma ka samaysay gaal qalbiga ilaah oola tag aakhare alla asagaa haye annagu waxaan kugu xukumaynaa kaafir inaad tahay daahiran wa baainan hmm. qalbiga allah iskale annagu waxaan xukumaynaa muuqaalkaada kori inaad islaam tahay muuqaalkan ku xukumaynaa inaad gaal tahay muuqaalkan ku xukumaynaa qalbina looma dirsaninba waxaan noo diray maba jiraanba